bilcusbati uli lquwa id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarxiin ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey ina qaaruuna kaana min qowmi muusa qaaruun inuu ahaa qoomkii nabiyullaahi muusa ay reer bani israa'iil inuu ahaa fa bagaa calayhim wuu kibray wa aataynaahu buu yidhi ilaahay waxaanu siinay min alkunuuzi macnaha maal aad u fara badan ayaa la siiyey kenzigu waa maalka faraha badan maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati ulilquwa macnaha makhaasiin makhaasiinadiisa furayaasha keliya mafaatiixda waa furayaasha furayaashiisa keliya baa la yidhi waxa ay aad u culays ugu ahayd inay qaadaan maaragtay jamaacad dhan oo maaragtay dadka ka mida oo xoog leh ayaa furayaashiisa keliya aan qaadi karin ba leh id qaala lahu qowmuhu laa tafrax dadkiisa ayaa waxay ku yidhahdeen war ha farxin ay macnaha kibir iyo farax yuu kuu geyni maalkan iyo xoolahan ina allaha laa yuxibu alfarixiin ilaahay ma jecla kuwa maaragtay faraxa kibirkaa la yimaada oo waxa weeye xoolihii ilaahay siiyey intay ku kibraan dhibaatada la yimaada qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi qaala alacmash waxa uu soo guurinayaa maaragtay sanadka can cabdullahi ibni cabaas laga warinayo inuu yidhi kaana qaaruunu ibna cammi muusa nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayay ilmo adeer ahaayeen buu yidhi marka cabdullahi ibn cabas saasuu leeyahy radi allahu canhu sidoo kale waxaa yidhi ibrahim ataymi wa cabdullahi ibn alxaris ibn nawfal ayaa yidhi wasamak ibn xarb wa qatata wa malik ibn dinar wa bnu jurayj ayaa intaasoo dhan ku magacaabay weliba ibnu jurayj wuxuu ku ziyaadiyey waxa uu yidhi magaciisa waxaa la odhan jiray faqaala wuxuu yidhi waxa uu yahay buu yidhi huwa ibnu maaragtay eh, yashar ibn eh, ibni kahita kahata muusa calayhi salaamna waxa weeye muusa ibni cimraan ibni kahata marka waxa uu leeyahay muuse aabihi iyo waxa weeye eh, qaaruun aabihi ayaaba walaal ahaa oo wuxuu leeyahay muusena waxaa dhalay cimraan oo oo awowgood maaragtay cimraan ibni qaahisa wey ninkan la yidhaahdo qaanuunna yashar ayaa dhalay ibni qaahisa marka labaduba wuxuu leey waaba ilmo adeer ruma oo laba walaalaha kala dhalay sidaas ayuu maratay qaala ibnu jariij eh, ibnu jariir waxa uu yihi radi la eh, raximahullah imaam almufasiriin wa hada qowlu akthar ahlulcilmi macnaha dadka ahlucilmigaa qowlkooda badan si u badan yihiin waa nooca inay yihiin nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo maaragtay qaaruun inay ahaayeen ilmo adeer inay ahaayeen qaar baa marka waxa uu yihi marka qowlkii ninka ohan jiray ibnu isxaaq ayaa waxa uu yihi maaragtay isaguna ma uu ahayn markaasaa waxaa radiyey ibnu ibnu jariir iyo oo waa radiyeen oo waxay idhahdeen ninkaani wuxuu ahaa nebiyullaahi muusa ina adeerkii ruma oo laba walaalaha kala dhalay sidaa daahirkaana ilaahay uu yidhi inna qaaruuna kaana min qowmi muusa marka ilmo adeerna waa noqon karaan isku faamilo waa noqon karaan laakiin culimmadu waxay leeyihiin ilmo adeer rumay ahayn laba laalaa kaa dhalay wallahu aclam waqad dakara allahu tacaala katiiran maarata ilaahay waxa uu sheegay inuu maal badan uu lahaa ninka ilaa iyo maalkiisii uu noqday furayaasha keliya maalka iska daaya furayaasha keliya furayaasha keliya inay jamaaca dhan ayna kor u karin ayaa maaragtay caddaatay oo waxa weye furayaashiisiibaa culayskii ka batay bakhaarada lagu xirxirayey ayaa aad iyo aad u fara badnaa wuxuu leeya ibnu katiir waxaa la yidhi waxaa lagu xambaari jiray furayaashiisa keliya calaa sitiina baqlan ilaa maaragtay lixdan baqalku waxa wey genyada baasha faras eh, eh, maaragtay baqasha la yihahdo weye marka bahashaas oo waxa weye de aad u xoog badan dameerka ka xoog badan ayaa maaragtay lagu xambaari jiray oo waxa weye ayna qaadi karin markaa oo waxa weye jamaaca dhan koruma qaadi karin waxaa waaniyey marka qoomkiisii wixii wax kala garanayey oo caqliga lahaa oo diinta garanayey ayaa waxay yidhahdeen oo reer bani israail ka mid ahaa la tafrax ay macnaha farax ha la imaanin ku kibriya oo maaragtay kibir iyo ha la imaanin maaragtay wax maaragtay diinta ilaahay kaa saara leanna sababtu waxa weeye ma jecla ilaahay dadka farxa oo waxa weeye kibir la yimaada wixii ilaahay ku siiyey inaad ku faraxdid baa la rabaa lakin inaad ku kibirta lama rabo oo aad kibir la timaadid waa arrin aad u khaldan ee waxa weeye kibirka jooji waxay yidhahdeen haddana markaa wabtagi raadi fi ma aataaka allahu daar alaakhira xoolahan ilaahay ku siiyey iyo wanaaggaan ilaahay ku siiyey aakhire kaga faa'iidayso oo waxa weeye u shaqayso inaad waxa weeye jidkii ilaahay ku bixisid oo sawaabta ilaahay aad heshid taasaa kuu khayr badan oo aad khayr ku gaaraysaay haddana markaa walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkana wixii aad uga baahan tahay oo waxa weeye mataacu dunya ah inaad maaragtay ka raaxaysatid inaad kaga tamatacudid wixii ilaahay ku siiye naftaada uga raaxaysid ha ilaawin wixii xalaala laakiin kibirka iska ilaali wa axsin kama axsana allahu ilayk waxaadna u hagaajisaa ay macnaha wa axsin ilaa khalqi illah ummadda ilaahay hagaaji oo waxa weeye masaakiinta iyo dadka waxa weeye aan waxba haysan hagaaji sida ilaahay adigaba kuu hagaajiyey oo xoolaha kuu siiyey oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa dadkaan abuurtay adigana ku abuurtay haddaba marka ilaahay hagaaji walaa tabgi lfasaada fi lardi dhulkana fasahaad ha ku samayn oo waxa weye xoolaha lagu siiyey fasahaadiyay ku gaarsiinin in allaha laa yuxibu almufsidiin ilaahay ma jecla kuwa fasahaadka sameeya oo waxa weeye xumaanta samaynaya oo dhulka fasahaadinaya macaasi iyo kibir iyo dagaal iyo dhibaato ku samaynaya ilaahay ma jecla ee waxa weeye ilaahayga subxaana qaadirkaa ka cabso oo rabbiga subxaana qaadirka wuxuu raalli ka yahay same muxuu ku jawaabay marka naseexada aad iyo aad ka wanaag badan oo waxa weeye tusinaysa inay yihiin dad gacala oo wanaaggii u soo jeediyey wuxuu ugu jawaabay wuxuu yidhi intuu u jawaabay ayay jawaabtiisii waxay noqotay inuu yidhaahdo qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii aniga xoolaha la isiiyey layskama kaysiinin waxaa la ii siiyey sababta la ii siiyey xoolahan oo aan u qaatay waxa weeye ilaahayga subxaana qaadirka ahaa ayaa ogaaday inaan waxa weeye anigu xaq u leeyahay oo waxa weye aan waxaan xaq u leeyahay ayaa ilaahay ogaaday marka sidaa daraaddeed baa waxaan la ii siiyey ee hamoodinina xoolahan in la iska keysiiyey marka caqli xumadiisa wixii ilaahay siiyey oo nicam ahaa markuu ilaahay u toobad keeni lahaa oo ilaahay ku shukrinaqi lahaa oo odhan lahaa maaragtay ilaahay maaragtay ii ziyaadi oo ilaahay maaragtay wanaag iigu bedel ayuu wuxuu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin ee yacni waxa uu leeyahay ana laa axtaaju uma baani inaad iwaanaysaan oo waxa weeye mana ida dhegaysanayo leanna sababta waxa weeye cilmi baan ku helay waxaan ee aniga layskama kaysiinin waa waxaan shaqaystay anigu wey dadka badan baana maanta arkaysaa markii xoola ilaahay siiyo baa markaa waanis wuxuu ku leeyahay anaa shaqaystay maxaa iga rabtaa xoolahayga anigu sooma shaqaysan war yaa ku waafajiyey waxaan ilaahay hadduunan ku siinin oo ku waafajinin oo waxa weeye kuu saalin xagee baad ka keenaysa marka wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu igu siiye sababtaan anaa xaq u yeeshay oo ilaahay wuxuu ogaaday annii astaxiquhu inaan maaragtay xoolahan anigu xaq u leeyahay oo waxa weeye aan maaragtay xaq u leeyahay in laysiiyo oo cilmi baan leeyahay markaasaa ilaahaygi subxaana qaadirkaa ah ku radiyey waxa uu yidhi ilaahay awalam yaclam yuunan ogeyn ana allaha qad ahlaka min qablihi min alquruuni man huwa ashaddu minhu quwatan wa aktaru jamca walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun miyuunan ogeyn baa la yidhi ounan ogaanin dad isaga ka horreeyey oo waxa weeye ka fara badan inaanu halaagnay oo baabi'inay oo waxa weeye kana xoolo badan kana awood badan ayaanu baabi'inay oo waxa weeye eber laga dhigay haddaba marka maxay taraysaa isaga xoolihiisu eh, macnaha waxaanu halaagnay ummado ka horreeyey oo dunuubtoodii iyo waxa weeye kibirkoodii markay sida qaaruun u kibrey oo kale u kibreen iyagana la baabi'iyey kana xool kana xoolo badnaa kana xoog badnaa wax walbana waxa weeye haystay sidaa daraaddeed marka ayaa waxa weeye lagu inkiro waxa la minunan arrintaa ogeyn ee maxay maalkiisu tarayaa hadda haddii la halaago sida inoo imaan doonta markii la halaagayna aan waxba maalkiisii tarin way qaar sida ilaahay u yidhi aayad kaleba wama amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum ila allahi zulfa bal fiirso waxa weeye xoolaha si kastoo xoola laguu siiyo ma aha qofkii ilaahay uu xoola siiye inuu jecel yahay qofkii fakri laga dhigana inuu neceb yahay macnaheedu ma aha waa fikirka iyo waxa weeye caqliga ay gaaladu ku fekeraan qofkii waxa weeye adduunka xoola haysta ayaa qof wanaagsana ma aha macnuhu waa khalad weeye taas laakiin waxa wanaagsanoo ilaahay kuu dhoweynaya waxa weeye waxa weeye ilaa man aamana wa camila saalixa camal saalixa iyo iimaan qofkii la yimaada ayaa rabbigii subxaan qaadirkaa jecel yahay una dhowaanaya oo jannada iyo wanaagga o dhan gelaya qaala ibnu kasiir raximahullah wuxuu yidhi wa hada raddu calayhi yadullu calaa sixati ma dahabna ilayhi min macnaa qowlihi inama uutiituhu calaa cilmi marka culummada qaar baa waxay yidhaahdeen macnahan uu leeyahay inamaa uutiituhu calaa cilmin ayaa qaar waxay yidhaahdeen macnuhu ma ahaaye waxa weeye qaar baa waxay yidhahdeen waxa weeye macnuhu ay aniga waxaan aqaanaa dariiqa wax lagu kasbado ee macnaha ma uu ka wado ilaahay baa waxa weye waxaan anigu xaq baan u yeeshay ilaahay baa markaasaa iisiiyey wuxuu ka wadaa bay dheheen qaarkood wuxuu yidhi inay macnaha inama utiituu calaa cilmi ay macnaha waxaan aqaanaa dariiqa sida wax loo kasbado ayaa ilaahay i baray marka waxay yidhahdeen kimikada ayuu samayn jiray ba lihi waxyaalo kimika ayuu samayn jiray markaasay waxa weeye maal noqon jirtay qaarna waxay yidhahdeen maya wuxuu xifdisanaa isimka ilahay oo la yidhahdo alismu alacdam oo waxa weye qofki ilaahay wax weydiista uu siiyo marka sidaa daraaddeed ayuu ibnu kahiir rajayahay wuxuu leeyahay arrintaas saxiix ma leannahu kimikada waxyaalahan kiimikaalkaa oo la isticmaalo dee berigii fircoon hadda iyo qaaruun iyo xilligan hadda kimikada la gaaray oo waxa weye wax laga sameeyo berigaa ma jirin oo waxa weeye waxaan jirin bay ahayd isimka ilaahay oo ismul acdamna hadda qof gaala ilaahay isimkiisa maaragtay ilaahayba ka aqbali mayo wax leanna waaba gaal oo waxa weye isimka ilaahay waxa waxa weye wax lagu siiyaa ama waxa weye laga aqbalaa ducadiisa qofkii muslima oo ilaahay ka cabsanaya marka sida daahirkaa waxa weeye kibir iyo arrintan waxa ugeysay iyo iyo isla weynan oo uu leeyahay maaragtay cilmi baan leeyahay cilmigiisiina markaa waxba ma tarin oo waxa weeye ilaahay baa ogaaday oo waxa weye saa ii siiyey waxay tartay ma jirto ee waa ku halaagsamay u uma qaala tacaala ilahiy waxau yidhi markaa kabacdi fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih kibirkii iyo badarkii iyo maaragtay munaafiqnimadii inta ka badatay ayuu wuxuu soo baxay maalintii dambe intuu soo labistay oo aad iyo aad isku soo qurxiyey ba layidhi marka wuxuu leeyahay ibnu kathiir dakara kathiiru min almufasiriin culimo badan waxay sheegeen oo mufasiriinta ah annahu kharaja fi tajamulin cadiim macnaha aad buu usoo labistay si aad u qurux badan ayuu usoo labistay dhar qurux badan kaba qurux badan waxa weeye maraakibtii wixii uu fuushanaa fara fardihii iyo oo aad u qurux badan addoommadiisi iyo shaqaalihiisiyo la socda oo aad iyo aad dee nin maaragtay ilaahay maal u dhiibay oo wax walba haysta intuu soo labistay oo is soo qurxiyey ayuu waxa weeye soo hormaray dadkii falamaa ra'aahu man yucadimu zahrat alxayaati addunya markay arkeen dadkii ay la weyneed naftooda adduunyadu oo ducafada ahaa oo waxa weye adduunyada jeclaa ayaa waxay tamaniyeen oo yidhahdeen allah haddaanu heli lahayn waxaa la siiyey maaragtay qaaruun oo kale oo aad iyo aad bay arrinta u jeclaysteen markaasay hadleen oo waxay yidhahdeen sida kama qaala tacaala qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana mila ma uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim waxay yidhahdeen hooggeega haddiina la siiyo waa kuwii adduunyada un aan cilmi lahayn oo juhala ah oo iska caamaa oo doonaya keliya adduunyadu la weyntahay waxay yidhahdeen haddii nala siiyo hoogayage macnaha haddii nala siin lahaa xoolahaa la siiyey maaragtay qaaruun oo kale saasoo kale aan u raaxaysan lahayn marka halkan waatuu nebiga calayhi salaatu wasalaam lahaa adduunyadu afar qof wey nin maa la siiyey laba wanaag bay ku helaysaa nin maa la siiyey iyo waxa weeye wanaag oo jidka ilaahay ku bixinaya oo dariiqa ilaahay ku toosinaya iyo waxa weeye nin kahanaya oo oo doonayo oo jecel inuu waxaasoo kala helo oo leh ilaahayow haddaa waxaa isiisid anigana sidaasoo kalean wanaag ugu samaynaya iyo labadaasiba jannay ku gelayaan oo ajar iyo wanaag bay ka helayaan xoolihii iyo nin ilaahay intuu xoolo siiyey sidaan qaaruun oo kale kibir iyo waxa weeye badar gelaya oo waxa weeye isla weynan iyo waxa weeye ku tumanaya oo macaasi iyo dhulka ku fasahaadinaya iyo mid jeclaysanaya sida kuwaan oo kale odhanaya ilaahw annagana haddaa waxaasoo kale na siin lahayd haddaba labadaasiba ka faa'idi mayaan oo waxa weeye wisri iyo dembi ayay ka qaadayaan nebigu wuxuu yidhi ninkaa marka saa u kibraya dembigiisa kuwaan jeclaysanaya oo odhanaya annagana saasoo kale aan samayn lahayn niyadii maadaama iskaga mid ka noqdeen dembigiina waa isaga mid kaa xoolaha wanaagga la jeclaystayna maadaama ay niyadii isaga mid ka noqdeen ajarkii waa isaga mid sidaa daraaddeed marka ayay waxay leeyihiin leanna adduunyada iyaga la weynayd oo waxay leeyihiin haddii waxaasoo kale nala siin lahaa anagana saasa u raaxaysan lahayn leanna xoolo badan iyo wanaag badan baa la siiyey ninkan waxaa maqlay markaa dadkii ahlucilmiga ahaa oo iimaanka lahaa oo culamaau bani israa'iil ka mid ahaa oo fahamka iyo diinta fahmaya ayaa maqlay kama qaala tacaala siduu ilaahay u yidhi wa qaala aladiina uutuu lcilma kuwii cilmiga la siiyey ay maaragtay diinta fahmay ayaa waxay yidhaahdeen lakum thawaabu ullahi khayr war hooggiino inkaar idinku dhacday waxaan aad dalbanaysaan oo aad jeclaanaysaan waxaa ka khayr badan tawaabta ilaahay agtiisa taal oo wanaagga ilaahay agti yaal ayaa ka khayr badan oo yuu u khayr badan yahay liman aamana wa camila saalixa qofkii iimaan la yimid camal saalixana la yimid kaasaa u khayr badan oo waxa weeye adduunyadan hadday zuulaysa waa laga dhimanaya xoolo kastoo lagu siiya waad ka dhiman waxay ku taraysa ma jirto laakiin aakhire markaad tegtid oo jannada ilaahay ku geeyo haddee weligaa laga dhiman mayo oo laga caajisi mayo oo laga gaboobi mayo oo nicmo iyo khayr baad helaysaa haddaba marka taasaa khayr badana taa ilaahay ka barya oo waxaan iska daaye qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi marka wma walaa yulaqaaha ila asaabiruun macnaha wanaaggaa la sheegay tawaabtaa ilaahay kuwa doonaya oo dalbanaya oo waxa weeye waxaan adduunyada ka sabraya waa kuwe waa kuwa sabarka iyo wanaagga ilaahay ku irsaaqay weeye oo waxa weeye sabirka la yimid ay macnaha nasiixada wanaagga badan oo ay u jeediyeen dadkii ahlucilmiga ahaa qofka ku waansamaya oo qaadanaya waa qofka ilaahay sabir siiya weye oo adduunyadan iyo waxa weeye ka sabra himigiisa iyo waxa weeye kaayadiisana ku xira aakhire inuu raadiyo ayaa loo baahan yahay adduunyadan iyo dhaldhalaalkeedana qofku uu faraha ka qaado marka culamaau salaf baa waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen maaragtay ina allaha yuxibu maaragtay albasara annaafida cinda wuruudi shubahaat inuu macnaha qofku aad u fekero oo maskaxdiisa ka shaqaysiiyo markii shubahaadka iyo waxyaalaha khaladkaa waxaan maxaaraan baa maxalaal baa wixii isdhex galaan wuxuu ilaahay jecel yahay inuu qofku si fiican u fekero oo aad iyo aad arrinta u baaro oo una ku degdegin waalcaqla alkaamil cinda xuluuli shahawaat waxyaalaha naftu jeceshahay raaxaysiga adduunyadana markay timaado waxaa wanaagsan inuu qofku aad caqligiisa u kontaroolo oo waxa weeye aad uga fekero qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi abaalkii marka ku dhacay iyo wuxuu ku dhacay qaaruun markuu saa u kibray ayaa halkan ilahay inoogu sheegaya qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda waxaanu la goynay isagii iyo dhulkiisiiba maaragtay guryihiisii iyo waxa weeye kulli waxaanu la goynay dhulka maalkiisii xoolihiisii isagii guryo wuxuu lahaa kulli dhulkaa lala jaray baa lehi oo waxa weye ilaahay uu ku cadaynayaa fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda wuxuu leeyahy marka ibnu kahiir raximahullah ilaahay markuu inoo sheegay khuruujkiisii iyo soo bixidii uu soo baxay leanno kibir iyo isjejebin buu ku soo baxay oo isjejebinayey ayaa ilaahay dhulka la gooyey oo waxa weeye maaragta dhulka lala jaray sidoo kale waxaa sugnaatay cabdullaahi ibni cumar xadiis uu nebiga ka warinayey radiallahu maaragtay sala allahu calayh wasalam ayaa nebigu wuxuu yidhi bayna rajulun yakhruju maaragtay yajuru ridaa'ahu macnaha wakti uu nin intuu soo baxay uu go-iisii dhulka ku jiidayo kibir inta isla weyna ka batay ayuu dhulkiisi dhulka ku jiidayaa go-a id id khusifa bihi markaasaa dhulka lala gooyey fa huwa yatajaljalu waxa uu sii quusayaa oo sii hoobanayaa dhulka ayuu sii gelayaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa iyo yowmi alqiyaama macnaha ma dhammaanayo oo waxa weeye dhulka ayaa sii liqaya hadba oo wuu sii socdaa imaam albukhaari ayaa weriye xadiidka waa xadiis saxiixa haddaba marka eh, ninka la yidhaahdo qaaruun ilaahay dhulku la gooy oo waxa weeye kibirkii iyo fasahaadkii markuu la yimid ayaa dhulka lala jaray oo waxa weye isagii o dhan dhulka lala jaray wa qowluhu tacaala ilahay waxa u yidhi haddana fama kana lahu min fi'atin yansuruunahu min duni illah wama kana min almuntasiriin bal ufiirso fama kana lahu min fi'atin ay macnaha lam yakun lahu naasirun cid u gargaartay ma jirin wax u gargaaray isaguna naftiisii uma gargaarin oo isma difaacin cid kalena ma difaacin waa la halaagay marka marka famaa kaana lahu waa tu aayad kale ilaahay ku lahaa fama ka famaa lahu min quwati walaa naasir qofku haddii ilaahay uu damcay inuu halaago waxa weeye cid celin karta ma jirto leanno dhulkaa la amray waa leeya dhulkii baa la yidhi liq hal mar baa la yidhi dhulkaa lala jaro dhulkiiba amar la siiyey xagee buu ku soconayaa marka haddii dhulka lala gooyey ay walamaa xalla bihi maa xalla min alkhasbi markii ay ku caddaatay waxa weye ay ku dhacday halaagii ma uu helinin isagii wax u gargaara isaguna naftiisii ma difaacin haddaba xoolihiisii baa yidhi iyo guryihiisii iyo wax alla wixii uu lahaa dhulkaa hal mar ilaahay la gooyey oo waxa weeye beerihiisii iyo xoolihii faraha badnaa oo yidhi ilaahay waxaanu siinay min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusba bakhaaradiisii waaweynaa oo waxa weeye keliya culayskooda furayaasha keliya la qaadi waayey kulli ilaahay dhulku la jaray oo waxa way dhulkaa lala gooyey mana uu helin markaa wax waxa weeye difaaca walihaada qaala tacaala haddana ilahay wuxuu yidhi markaa wa asbaxa aladiina tamannuu makaanahu bilamsi kuwii shala marka dadkii waatay awal laba u qaybsameen isagii markuu kibray dadkii adduunyada raadinayay waatay yidhahdeen alla wanaag buu ku jiraa ninkaan wixiiso kale yaana siiya marka ilaahay wuxuu yidhi wa asbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilams kuwii shala waxa weeye tamaniinayey oo rabay booska uu gaaray oo kale inay gaaraan oo xoolahaas oo kale la siiyo waa isgarteen marka oo markaas ilaahay usoo noqdeen oo waxay yidhahdeen yaquuluuna way kaana allaha yabsudu rizqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdiru macnaha ilaahayga subxaana qaadirkaa qofkuu doono addoommadiisa gaal iyo muslimba xoolaha waa u badiya oo wa waxa weye xoolo badan buu siiya kuu doonana waa ku ciriiriya lowlaa amana allahu calayna lakhasafa bina haddaan ilaahay wanaag noo samaynin oo nagu galladaysan wanaag iyo abaalkiisa iyo wanaaggiisa dee dhulkuba nala jari lahaa sidaa qaanuun loola jaray ayaa dhulka noloola jari lahaa waikaanahu laa yuslixu laa yuslixu lkaafiruun ay macnaha ma liibaanayo gaalana ma liibaanayso leannahu gaal waxa weeye si kastoo adduunka loogu raaxeeyo aakhira waxaa sugaysa u naar marka qof naari sugaysana liibaane ka dheer oo halaag baa u dambeeya iyo waxa weeye masiibo leanna watuu nabiga laha calayhi salaatu wasalam xadiis saxiixa waxaa la keenayaa maalinta alqiyaamaha ninkii adduunka ugu fakrisanaa oo muslim ahaa oo weligii aan xoola saarin oo fakri googooyey ayaa la keenaya markaasaa inta hal mar jannada la geliyo oo laga soo saara waxaa laleeyahay weligaa wax dhibaataa maarag markaasuu leeyahy weligay maarag wax dhibaataa wixii dhan waa weye kii adduunyada markuu joogay gaalkaa oo ugu nicmo badnaabaa la keenayaa hal mar baa naarta la gelinaya laga soo saaraya leeya weligaa khayr ma aragtay markaasuu leeyahy weligay khayr ma arag weligay khayr ima soo marin uma akbara tacaala ilahi wuxuu inoo sheegay haddana haddaba aayadaha markuu ilaahay saa inoogu caddeeyey ayaa ilaahay haddana wuxuu inoo sheegay wanaagga iyo waxa weeye daarta aakhiro oo hiya daaru lqaraara inay tahay mid waxa weeye la jeclaysto oo waxa weeye loo dadaalo oo loo shaqaysto inay taasi tahay ilaahayna u diyaariyey dadka mutaqiinta ah sidaa daraaddeed baa ilahay waxa uu yidhi tilka daaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin haddaba ilahay halkaa wuxuu inoogu caddeeyey war xoolahan adduunyada iyo waxaan kibirkan waxaasoo dhan qaymo male aakhiro weeye meesha rismiga oo loo shaqaysanaya daarulqaraar waxa weeye daarta aan laga tegayn oo laga dhimanaynin oo laga gaboobaynin oo aan laga daalaynin oo haraad ku qabanaynin oo gaajo ku qabanaynin oo wax alla wixii aad doontay aad helaysid war waa daartaa weye halkaa loo shaqaysto ilaahayow yaad u diyaarisay rabbigii subxaana qaadirkaa waxa uu yidhi waxaan u diyaarinay alladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada kuwa aan dhulka fasahaadinaynin isla weynan culuwi waa kibir iyo isla weynan aan waxa weye isqaadqaadaynin oo dhulka waxa weye ku kibraynin dhulkana fasahaadinaynin waalcaaqibatu lilmuttaqiin cirib dambeedkana kuwaa mutaqiinta wanaagga ayaa iska leh haddaba halka ah loo shaqaysto ee adduunyadan waxba tarimayse waa laga tegayaaye waxa weye qof walba halka ah ku dadaalo qaala ibnu kasiir raximahullah waxa uu yidhi wa qisatu qaaruuna haadihi qaaruun qisadiisaani waxay noqon kartaa buu yidhi ibnu kasiir qad takunu qabla khuruujihi min masr waxaa dhici karta inay qisadaani ahayd maaragtay eh, intii aan fircoon la halaagin leannahu qaaruun fircoon ayay maaragtay isku diinahaayeen oo waxa weeye uu xoolo iyo waxa wax walba ay maratay maratay kamid ahaa maratay raggiisa marka wuxu ley ibn kathir waxaa dhici karta intaan masar laga soo bixin oo ducafadii dadkii masaakiinta ay joogeen oo halkaa uu joogeen nabiyullahi muusa iyo kulli oo aan fircoon la halaagin inay tahay horta in qaaruun la hor halaagay waxaana dhici karta waa sida marka daahirkaa aayadaha leanno ilaahay waxa uu yidhi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda marka daartana waxa weeye asalku de waxaa laga wadaa daarihii masar ugu yiilay iyo xoolihiisii oo dhan dhulkaa lala gooyey haddaba reer masarkii kale dhulka lalama goyn isaga mooye isaga unbaa baa dhulka lala gooyey iyo daarihiisii laakiin fircoon inta laga soo saaray magaaladiibaa badda lagu sugay oo waxa weeye xoolihii kale reer bani israa'iil baa dhaxlay marka waxaa daahirka aayadaha laga garanayaa inay intii ay joogeen masar in la halaagay fircoon oo waxa weeye arrintaas ay qaaruun oo arrintiisi ay horreysay wayna dhici kartaa inay tahay xilligii dambe oo waxa weeye ay reer bani israa'iil ka soo baxeen masarna oo waxa weeye tiha iyo ay ku jireenna way dhici kartaa inay tahay walcilmu cind allah ilaah baa garanaya marka lama hayo aayad iyo xadiis saxiixa ah oo oranaya xilligaasay ahayd lama hayo ilaahay marka aayado badan buu ku sheegay qaaruun oo waxa weye isagoo mar walba la xiriirinaya xataa fircoon oo waxa weeye mar walba oranaya waatuu ilahi laha walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wa suldaanin mubiin ilaa fircauna wa haamaana wa qaaruun faqaaluu saaxirun kadaab marka waxa weeye maadaama uu gaal ahaa fircoonna ay isku diin ahaayeen ina marka fircoon hortiisba la halaagay ayaa maaragtay ay u badan tahay oo unan kaba soo bixin oo waxa weeye unan sooba gaarinba maaragtay lasoo badbaadinba markii hore oo waxa weye uu halkaa ku halaagsamay leanna gaal buu ahaa oo waxa weye nin gaal ahaana lama soo badbaadinaynin marka sidaas ilaahay uu yidhi fakasafnaa bihi wa bidaarihi alard aayad kalena waa tu ilaahay ku lahaa maaragtay fi suurati alcankabuut wa qaaruuna wa fircauna wa haamaan walaqad jaahu muusa bilbayinaati fastakbaruu fi lardi wama kanuu saabiqiin fircoon qaaruun iyo fircoon iyo haamaanba nabiyullahi muusa baa u yimid waana beeniyeen ilaahay marka wuxuu yidhi fakulan akhadnaa bidenbihi mid walba waxaanu ku qabanay dembigiisii fa minhu man arsalnaa calayhi xaasiba mid aanu u dirnay baa jiray oo waxa weeye maaragtay e, e, la halaagay wa minhu man khasa man akhadathu sayxa mid waxaa ka mid ahaa ay qabsatay qaylo wa minhu man khasafnaa bihi alarda marka wuxuu leeyahay ibnu katiir raximahullah kan halkaan lagu laga sheegay aayaddan oo khasafnaa bihi alarda waa qaaruun wey kan ukriqa la halaagayna waa fircoon iyo haamaan iyo ciidamadiisii marka wuxuu leeyahay ibnu kasiir halkaa ku caddaynaya fircoon in horta markii horeba isaga la halaagay oo waxa weye dhulka lala gooyey waalcilmu cinda allah ilah baa garanay haddaba halkaa waxay nooga caddaatay marka qodobka qaaruun inuu ahaa reer bani israa'iil ee uunan ahayn qibdi kana mid ahaa maaragtay ee sida culimmadu u badan yihiin uuna ahaana nebiyullaahi muusa maaragtay ay ilmaadeer ahaayeen halkaana lagu halaagay kibir iyo maaragtay isla ay ugeeyeen geeyeen qodobka labiy tobnaad aan usoo gudbayna waxa weeye dikru fadaa'ili muusa calayhi salaam fadaa'ishiisa iyo shamaa'ilkii nabiyullaahi muusa iyo wanaagiisa ayaynu halkaan qeyb ka taabanaynaa oo waxa weeye arrintoo dhan waa gebagebo qisatu muusa qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wadkur fi lkitaabi muusa inahu kana mukhlasan wa kana rasuula nabiya macnaha ilaahay wuxuu ku ammaanay inuu diinta u khaalis yeeli jiray oo waxa weeye khaalis oo waxa weye di maarata lahaa uu ahaa mukhlis qofka haddii ilaahay ku tilmaamo inuu mukhlis ahaana hadda waa derajo aad u sarraysa oo waxa weye aan la gaari karin wey aad iyo aad u fiican marka fadaa'ishiisay ka mid tahay aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi ya muusa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaati wa bikalaami macnaha halkaana waxay inooga caddaatay inuu ilaahay doortay kalaamkiisii u doortay risaaladiisii u doortay rabbigii subxaana qaadirka uu sharaf iyo maqaam sare aad uu gaarsiiyey waxay noo soo hormartay xadiidka aynu nidhi laa uu nebigu yidhi laa tufadiluunii calaa muusa ha iga fadilnina nebiyullaahi muusa leannahu dadka markay suuxaan anaa ugu soo horkacaya kabacdina waxaan arkayaa nebiyullaahi muusa oo iga soo horkacay oo taagan oo waxa weeye ku dhegan maaragtay tiirarka carshiga ma garanayo marka ma iga soo horreeyey mise waxa weeye isaga waxaaba loo xisaabay maba suucin miya marka fadaa'ishiisa ayay ka mid tahay ee waxa weeye waa in aad iyo aad loo qadariyo wey oo waxa weye waa teen awal soo sharaxnay aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsushum calayk wa kallama allahu muusa takliima waxa weeye nebiga kalaamka ilaahay u gaar yeelay oo rabbigii subxaana qaadirka uu caddeeyey inuu si toosa ula hadlay waa nebi muuse calayhi salaatu wassalaam haddaba ilaahay baa kalaamkiisii u doortay oo waxa weeye sharaftaa gaarsiiyey iyo maqaamkaa sare waa in marka aad iyo aad loo ogaado weye oo waxa weye nabiyullahi muusa fadaa'ishiisu aad bay u badan tahay wa qaala tacaala ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa ha noqonina baa la yidhi kuwii nebiyullaahi muusa dhibay oo kale ay macnaha nebi maxamed ha dhibinina oo sidii nebiyullaahi muusa ay reer bani israa'iil u dhibeen ha u dhibinina fa bara'ahu allaahu mima qaaluu ilaahay baa ka beri yeelay wixii ay yidhaahdeen oo ay ku sheegeen wa kaana cinda allahi wajiiha ilaahay agtiisana sharaf buu ku lahaa iyo waxa weeye jiah iyo sharaf ayuu ilaahay agtiina ku lahaa nebiyullaahi muusa haddaba markaa maxay ku dhibeen nebiyullaahi muusa xadiid baa inoo caddaynaya wixii ay reer bani israa'iil ku dhibeen nabiyullaahi muusa xadiidkaasi wuxuu odhanayaa abu hureyra uu warinayo nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina muusa kaana rajulan xayiyan satiiran nabiyullaahi muusa wuxuu ahaa nin xishood badan oo is-astura oo aad iyo aad u xishood badan ayuu ahaa laa yuraa min jildihi shay-un macnaha jirkiisa waxba lagama arki jirin wuu labisan jiray waa xishoon jiray nin waxa weye aad u xishoo badan buu ahaa fa aadaahu waxaa dhibay marka reer bani israa'iil marka dhaqan waxay lahaayeen reer bani israa'iil marka ay qubaysanayaan iyagoo qaaqaawan bay hortooda isku qubaysan jireen oo iyadoo maaragtay majliskii la iska fadhiyo la iska sheekaysanayo ayaa midi intuu iska kacoo dharka iska dhigo iska qubaysan jiray oo cawradooda ayay arki jireen oo ceeb kama ahayn agtooda nabiyullahi muusena arrintaa waa ka xishoon jiray oo aad iyo aad ba arrintaa uga xishoon jiray keligiiba intuu gaar u baxo oo waxa weeye baadiyaha u baxo meel cidlaa tago ayuu soo qubaysan jiray markaase waxay yidhaahdeen inta dhibeen waa nebigii ilaahay oran mayaa ninkaani waa nebiga aan ka xishoonno oo hala qadariyo waxay yidhaahdeen nebiyullaahi muusa wuxuu u xishoonayaa oo nooga tegayaa waxaa ku taalla maaragtay eh, jirkiisa macnaha waxaa xiniyaha kaga yaal bay dhaheen eh, maaragtay baashaan la ama maaragtay baraska ama maaragtay jir jirkiisa ayaa baras ku yaalla ama waxaa ku yaalla wa imaa maaragtay udrada udrada waxa weeye intifaaqun maaragtay markii ay xiniyo inta bararaan sheelada waxa la yihahdo weeye soomaalidu ay yihahdaan ama aafe iyo macnaha jirkiisa xumaane ku taallaa bay leeyihin ama xiniyaha waaweynaaday oo sheeluu qabaa ama baras buu qabaa ama ceeb kaluu qarinaya muxuu nooga dhuumanaya maalintii dambea ah waxaa ilaahay wuxuu doonay marka inuu ka beri yeelo ceebtaa ay ku sheegeen nabiyullaahi muusa oo shakiga iyo tuhmadda ilahay uu ka beri yeelo waxaa dhacday marka nabiyullaahi muusa wuu qubaystay meel bannaan buu u baxay dharkiisiibuu dhagax dul saarsaday markuu dhagaxii dul saarsaday ayuu damcay inuu qubaysto markuu qubaysto damcay dharkii qaado ayaa dhagaxii la cararay dharkii ilaahay baa amray leanna wax walba ilaahay waa awoodaa dhagaxii baa marka waxaa la buu la cararay nabiyullahi muusa wuxuu dabagalay marka dhagixii oo waxa weeye inuu cayrsado oo waxa weeye uu leeyahay sawbii xajar sawbii xajar war dharkaygaysii war dharkaygaysii ilaa uu dhagixii l la dhex yimid meeshii ay fadhiyeen reer bani israa'iil oo ku sheekaysanayeen ayuu soo dhex istaagay nabiyullahi muusa marka oo qaawan oo dhar kale aan haysan oo dhagixii cayrinaya oo daba ordaya oo ku haya war dharkaygaysii ayaa meeshii soo istaagay way wada arkeen marka mise ninku jirkiisu qurux badana wanaagga iyo sharafta ka muuqata wax ceebaba male ee nin xishoonayay ayuu ahaa markaase waxay yidhaahdeen markaan ka wada hadleen wallahi inuuna wax ceeba ninkaani lahayn oo waxa weeye maaragtay wax ceeba male sidaa daraaddeed marka ayaa ilaahay beri yeelay markaasuu nabiyullaahi muusa waxauda marka meeshuu ilaahay ka leeyahay fabara'ahu llahu mima qaaluu ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu llahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiha waa halkaa wey oo waxa ilaahay ka beri yeelay xumaantii ay ku sheegeen ayaa ilaahay ka beri yeelay xadiidkaana waxaa weriyey marka xadiidka marka wuxuu yidhi xadiidku weli waa sii socdaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salatu salaam waxaa nabiyullahi muusa waxa uu sameeyey dhagixii markuu ka qaatay dharkii oo xirtay ayuu dhagixii wuxuu ku dhuftay darbo wuu garaacay dhagixii ilaa saddex jeer afar jeer shan jeer buu ku dhuftay oo dhagaxii dhaawacday oo waxay leeyihiin culummadu dhagixii waxa weeye ayaa darbadii ushii uu ku dhufanayey ayaa dhagaxii waxay u wada yeeshay daqaro oo uu wada daqramay xadiidka imaamu maaragtay waxa wariyey imaamu bukhaari ayaa wariyey oo waxa wey waa xadiis saxiixa ah. marka halkaa waxay inooga caddaatay nabiyullaahi muusa calayhi salaam inuu ahaa nin maaragtay aada iyo aad u xishood badan oo waxa weeye sharaf badan oo xishood badan ayuu ahaa bukhaari iyo muslim baa xadiidkana wariyey wa qaala bacdu salaf waxay yidhaahdeen kaana min wajaahati muusa calayhi salaam macnaha jaaha ilaahay uu agtiisa ku lahaa wa kaana cinda allahi wajiiha waxaa ku tusaysa nebiyullaahi muusa intuu shafaaco qaaday oo ilaahay uu beriyey ayaa walaalkii looga dhigay nebi lama hayo nebi kale oo qof intuu dalbaday nebi looga dhigay ilaa nebiyullaahi muusa mooye marka arrintaasi waxay kutusaysaa sharafta iyo wanaagga nabiyullaahi muuse uu lahaa waxaa kaloo sugnaatay xadiidkii cabdullahi ibn mascuud uu wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu qeybiyey xoolo maalintii xunayn bay ahayd baa la yidhi markaasuu waxa weeye nimankii mu'allafatu alquluub oo qurayshta ahaa ayuu xoolo badan siiyey markay arkeen baa marka nin munaafiq ah wuxuu yidhi waa kii khawaarijtu ay kasoo farcantay ayuu waxa uu yidhi wallaahi qaybtaani ma aha qayb ilaahay darti loola jeedo nebigii buu dhibayaa oo wuxuu leeyahay nebigu khiyaanuu samaynayaa buu leeyahay oo tolka iyo qaraabadiisu wax siinayaa ee daacad ma markaasuu cabdullahi bin mascuud intuu naxay buu nebigu u sheegay markaasaa nebigu wuxuu yidhi yarxamu allahu muusa ilaahay nebiyullaahi muusa ha u naxariisto qad uudiya waa la dhibay biaktara min haada fa sabra macnaha wuu sabray inta aad loo dhibay xadiidkaana bukhaari iyo ayaa weriyey muslim iyo marka waxay kutusaysaa nabiyullahi muusa sabirkiisii iyo wanaagiisii aad iyo aad in u sharaf badnaa ayay markaa kutusaysaa sidoo kale xadiidkii israa walmicraaj oo wariyey maaragtay can malik ibni sacsaca laga wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaan soo maray buu yidhi habeenkii maaragtay laylat lisraa ayaan waxaan ugu imid buu yidhi nabiyullahi muusa samada lixaad ayaan ugu imid markaasaa jibriil wuxuu igu yidhi salaan haada muusa fasalim calayhi waan salaamay buu yidhi waa nabiyullahi muusa ya salaam markaasuu wuxuu u yiri buu yidhi marxaban binnabiy asaalix walakhi asaalix soo dhowow walaalkay maaragtay wanaagsano nebi saalixa oo walaalkay wanaagsan baa tahay soo dhowow marka markii aan dhaafay buu yidhi marka oo aan ka gudubnay ayuu ayuu booyey buu yidhi oo oohin la dhacay oo waxa weeye markaasaa waxaa lagu yidhi muuse maxaa kaa oohinaya waa maxay boohintii ilmada kaa socotaa markaasu wuxuu yidhi waxaan la ooyayaa oon la dooyayaa maaragtay lianna ghulaaman bucita bacdii yadkhulu ljannata min ummatihi maaragtay akharu mima yadkhuluhaa min ummatii macnaha waxaan la booyey buu yidhi macnaha waxaa la iga waxaa iga dembeeyey oo gadaalkayga la diray wiil dhalinyaro ah nebiga calayhi salatu salaam nebi maxamed buu ujeedaa oo ummaddiisu ummad aad u fara badan oo ummaddayda ka badan ay jannada ka gelayaan ee macnaha ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummadaha nebi ummaddii nebi muuse waxaa jannada gelaya ummadda nebi maxamed baa badan marka aad iyo aad bayna laakiin u badan tahay ummadda nebi muuse xataa jannada gelaysa aad bay u badan tahay axaadiis kalaa caddaysay marka wuxuu yidhi arrintaasaa la booyaya oo waxa weeye waa maaragtay e, ummaddaydii baan jeclaan lahaa inay jannada galaan wey waxaa kaloo marka dhacday riwaayad kaleo ay werinayaan bukhaari iyo muslim iyo waxaa sugnaatay habeenkii nabiyullahi eh, eh, isra walmicraaj wanaag badan buu ummaddan islaamka uu ku leeyahay nabiyullahi muusa oo waxa weeye wanaag aad u fara badan ayuu nagu leeyahay leanno sababtu waxay ahayd nabiyullahi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay u tegey oo ilaahay salaada ku soo waajibiyey cinda sidrati eh, sidrati lmuntaha markuu toddobada samo dhaafay oo waxa weye salaada lagu soo waajibiyey oo halkaa ilaahay ugu waxyooday wuxuu loo waxyoon lahaa wuu soo noqday isagoo lagu soo waajibiyey khamsiina salaatan fi lyowmi waleyla iyadoo lagu soo waajibiyey konton salaadood maalintii iyo hameenkii in la tukado ummadda nebi maxamed nabiyullahi muusa ayuu soo maray samadii lixaad markaasuu wuxuu yidhi nabiyullahi muusa orod ku noqo rabbigii ku abuurtay oo ilaahaaga inta ku noqotid weydiisa in lagaa takhfiifiyo oo lagaa fududeeyo waxaan jarribay buu yidhi maaragtay reer bani israa'iil oo idaka xoog badnaa oo waxa weeye idaka adkaa haddana waxa weeye waan way u dulqaadan waayeen oo way samayn kari waayeen ord ilaahay inuu kaa khafiifiyo weydiiso wuu ku noqday oo dhowr jeer ilaah uu celceliyey markii ugu dambaysay shan salaadood laga soo reebay oo uu haddana yidhi orod noqo ayuu nebigu xishooda wuxuu yidhi maaragtay waan xishoonayaa iga daa intaasoo jeer baan ilaahay ku noqday markaasa ilaahay waxa uu yidhi waxa weeye waa khamsu salawaatin wa ajruhaa khamsuun wa hiya khamsuun ay macnaha ajarka iyo laalaabka la laalaabayo ayaa waxay tahay kontonkiiba udhiganta innagoo marka maalin walba konton salaadood tukanayna ayay la mid tahay shan salaadood baynuna tukanaynaa sidaa daraaddeed marka abaalka iyo wanaagga waxaa noo galay nabiyullahi muusa oo aad iyo aad ummadda ugu dadaalay imaam albukhaari iyo ayaa weriyey xadiidka imaamu axmedna isagoo maaragtay eh, imaam bukhaari iyo muslim baa wariyey oo waa xadiis saxiixa waxaa kaloo sugnaatay xadiidkii cabdullahi ibni cabbaas uu nebiga ka wariyey inuu nebigu yidhi curidat calaya alumam ummadihii ayaa la iisoo bandhigay wa ra'aytu waxaan arkay sawaadan kahiiran sadda alufuq macnaha waxaan arkay buu yidhi madow aad u fara badan oo dad fara badan oo jannada soo gelaya oo halkaa waxa weeye ummaddii markii la iisoo bandhigay markaasaan ummaddayda u maleeyey markaasaa waxaa laygu yidhi haada maaragtay muusa wa qowmuhu maaragtay hada musa fii qowmihi macnaha arrintaasi waxa weeye dadkaa faraha badan nabiyullahi muusa iyo qoomkiisii wey marka waxa weye jannada marka la gelayo oo aakhire la yimaado waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam qoomkii rumeeyey aad bay u fara badnaayeen dad badan baa rumeeyey oo raacay wey imaam albukhaari ayaa weriyey isagoo mukhtasara wuxuuna ku weriyey imaam axmedna isagoo mudawaloo dheer buu weriyey xadiidka waqad dakara allahu tacaala muusa calayhi salaam fi lqur'aani kaiiran aayado aad u fara badan buu ilaahay ku sheegay wuuna ammaanay waxa weeye qisadiisuna kitaabka qur-aanka aad ba ugu badan tahay oo ilaahay ugu soo celceliyey maadaama maaragtay ay reer bani israa'iil iyo ummaddaani isku dhowaayeen aad baa ilaahay ugu soo celceliyey oo la inooga sheekeeyey si aynu ugu taamilo qaadanno wuxuuna ilaahay mar walba xidhiiriyaa kitaabka qur-aanka iyo waxa weeye maaragtay tawraad ayuu ilaahay mar walba aad u xiriiriyey waatuu ilaahay lahaa aayadda qur-aanka walama jaa'ahum rasuulu min cindi illaahi musaddiqun lima macahum ay maaragtay tawraad weeye macnaha reer bani israa'iil markuu u yimid nebi ilaahay uu soo diray oo rumaysan diintii nebi muuse oo waxa weeye aan maaragtay ayay markaa diideen oo waxa weye ay kitaabkii ilaahay inta daaqada ka tuureen tuureen wey aayad kale waatuu ilahay ku lahaa fi suurati eh, ali cimraan nazla calayka alkitaaba bilxaqi musabiqa lima bayna yadayhi waanzla atawraata walinjiil min qablu hudan linnaas marka waxa weeye nabiyullahi muusa calayhi salaam iyo diintiisii towraad ilaahay kitaabka qur-aanka aad buu ugu bediyey ilaa uu maaragtay ilaahay ka yidhi markuu meelo badan kaga hadlay huma aataynaa muusa alkitaaba tamaaman cala aladii axsana wa tafsiilan likuli shayin wa hudan wa raxma lacalahum biliqaa'i rabbihim yuuminuun marka waxa weye ilaahay wuxuu ku sheegay towraad markii la siiyey inuu ilaahay u dhammaystiray oo sidii ugu wanaagsanayd loo tafsiiliyey wax walba wanaaga hanuun ku sugnaa raxmad iyo naxariis wax walba calaa kulli xaal marka waxa weeye khulaasadu waxa weeye nebiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahaygi subxaana qaadirkaa waxa uu siiyey shareeco iyo diin aad u fiican towraad baa la siiyey gacantiisaa ilaahay ugu qoray arrin aad u wanaagsan bay ahayd reer bani israa'iil ayaana maaragtay kabacdi ku cayaaray oo bedelay oo waxa weeye maaragtay in badanna waa rumeeyeen oo ummaddii nabiyullaahi muusa waxaa ka mid ahaa ummad aad u fara badan wa min qowmi muusa ummatun maaragtay ummad aad u fara badan oo waxa weeye yahduuna ila alxaqi xaqa ilaahay raacaya ayaa ka mid ahaa oo waxa weeye wa bihi yacdiluun maaragtay cadaalad samaynaya oo wanaag la imaanaya culimo badan baa ka mid ahayd waxa weeye boqoraa ka mid ahaa maaragtay umaro wanaagsan baa ka mid ahayd wax walba wanaaga ayaa ka mid ahaa laakiin markii dambe oo diintii ay diideen oo nebi maxamed ay ku gaaloobeen ayay dad xun noqdeen oo waxa weye ay halaagsameen wey waxaynu usoo gudbaynaa markaa qodobka saddex iyo tobnaad oo odhanaya xajkii nabiyullaahi muusa uu xajiyey iyo wixii ku sugnaaday waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas xadiidkiisii nebigu wuxuu soo maray mara biwaadi اlazraq waadiga la yidhahdo azraq ayuu xajat wadaac markii lasoo socday soo maray meesha iyadoo la xajiyey markaasuu wuxuu yidhi ayu waadin haada waadigaani waa kee markaasu waxay yidhahen waa waadi lazraq markaasuu wuxuu yidhi kaanii anduru waxaad imoodaa inaan eegayo nabiyullaahi muusa ilaa muusa calayh salaam haabitan halkaa ka hoobanaya min altaniyati walahu juwaarun ila allahi bitalbiya macnaha isagoo ku dhawaaqaya jawaarku waa rafcu sawt isaga oo ku dhawaaqaya nabiyullaahi muusa talbiyadii oo xajiyaya ayaad moodaa inaan ujeedo oo halkaa waxa weye ilaahay itusay imaamu muslim ayaa wariyey iyo ibnu maaja ayaa xadiidkaa wariyey haddaba nabiyullahi muusa waa soo xajiyey oo halkaa waxaa inooga caddaatay inuu nabiyullahi muusa soo xajiyey oo xajkii uu yimid oo beytka ilaahay uu yimid ayaa xadiidkaasina inoo caddeeyey waxaynu usoo gudbaynaa qodobka afariyo tobnaad oo oranaya sifatu muusa calayhi salaam tilmaanta bal seebuu u ekaa nabiyullahi muusa habkii u ekaa ayaan wax ka soo qaadanayna xadiidka cabdullahi ibni cabaas waxaa ku sugnaatay nebigu inuu yidhi ama ibrahim fanduruu ilaa saaxibikum nabiyullahi nebiyada markuu ka sheekeeyey nebi eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ama nebi ibrahim ay macnaha nebi maxamed buu u ekaa aniga i eega weeye haddii arabtaan nebi ibrahim suu u ekaa inay ogaataan macnaha nebi maxamed aad buu ugu ekaa ba nebi ibraahim aad bay isugu ekaayeen wa amaa muusa nabiyullaahi muusa macalshaahidkeennu waa halkan wa amaa muusa buu yidhi fa rajulun jacadu shacri calaa eh, jameli axmar makhduumun maaragtay waxa uu leeyahay xadiidkan nebigu leeyahay jacdu shacri macnaha jacdigu waxa weye waa qofka timaha aan aad u jilicsanayn timaha adagna lahayn oo meel dhexaadka ah, oo timihiisu maaragtay ay xoogaa ay maaragtay eh, qira leeyihiin marka uu maaragtay wuxuu saaraa buu yidhi oon ku arkay maaragtay jemel waa ratiga wey maaragtay gaduudan oo waxa weeye markaa ayaan ku arkay buy makhduumun eh, macnaha sanka uu kaga xiran yahay oo markii maaragtay sanka iyo laga xiro weye xoolaha oo hogaanka lagu xiro maaragtay eh, uu ku xiran yahay bikhulbatin macnaha waa liiska wey waxyaalaha xariga iyo maaragtay lagu xiro wey wuxuu yidhi kaanii anduru ilayhi waxaad moodaa inaan eegayo waqad inxadara fi lwaadi yuladii isagoo xajkii usoo dhaadhacay oo halkaa kasoo soo dhaadhacay marka halkaa waxaynu ka garanay inuuna maaragtay nin aad u timo jilicsan ahayn nin waxa weeye timo adagna ahayn ee meel dhexdhexaad timihiisu ahaayeen awal buna inoo soo hormaray xadiidka xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ra'aytu waxaan arkay buu yidhi laylatu usriya habeenkii lay dheelmiye waxaan arkay buu yidhi muusa ibnu cimraan ayaan arkay buu yidhi rajulan aadam macnaha tuwaalan jacdan kaannahu min rijaali shanuu'a waxaad mood waxaan arkay buu yidhi isaga oo nin aadama aadamku waxa weeye waa midabka maariinkaa oo aad u casayn gaduudnayn madoobayn oo maariinkaa oo waxa weeye ay carabta iyo dadka reer banu israa'iil iyo u badnaayeen wuxuu yidhi oo jacdan xoog leh macnaha nin xoog leh oo dheer duwaalan xoog leh oo dheer oo waxa weye jacdan aad u xoog badan ayuu ahaa buu yidhi waxaad moodaa buu yidhi oweka min rujaali shanu'a shanu'a marka nimankaani waxay culimmadu leeyihiin habka ayay culumma u eg yihiin ba la yidhi oo waa niman maaragtay aad iyo aad u dheer dheer waa qabiil ka mid a ah, qabiiladii waxa weeye carabta oo waxa weye halkaas qabiil ka mida wey wuxuu yidhi marka halkaa waxay nooga caddaatay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu inoo caddeeyey inay maaragtay dadkaasi ay nebiga al nebi muuse calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay u ekaa nimanka oo waxa weeye habkaa inuu u ekaa ayaa inooga caddaatay halkaa marka tilmaantiisa guud waxa weeye nin aad u dheerna waa le nin dheer oo waxa weeye maaragtay xoog badan aan madoobayna maariinna ah aan aadna u casayn ayuu ahaa ba la yidhi timo meel dhexaadana leh ayay maaragtay axaadiistu inoo caddaynaysaa inuu nooca ahaa wallahu aclam qodobka shan iyo tobnaad waxa weeye waxa uu keenayaa oo aynu oranaynaa dikru wafaatihi calayhi salaam nabiyullaahi muusa iyo dhimashadiisii iyo waxa weeye aakhirkii gebagabada oo waxa weye ugu dambaysa qisadiisii nabiyullahi muusa ayaynu halkaan dhimashadiisii ku sheegayna can abi hurayra waxaa laga wariyey inuu yidhi nebiga calayhi salatu salaam baa wuxuu yidhi ursila malaku lmowt ilaa muusa calayhi salaam nabiyullahi muusa ayaa waxaa loo diray melagii nafta dadka ka qabanayey fa ja'ahu waa u yimid markuu u yimid buu dharbaaxay buu yidhi falama ja'ahu sakkahu dharbaaxuu kaga soo qaaday markuu yidhi malakmood baa waa laga soo diray ayuu dharbaaxa kaga soo qaaday marka axaadiista qaar waxay leeyihiin il baa markaa soo baxday fafaqaca caynahu macnaha ishii oo dhan baaba soo baxday oo dharbaaxba kusoo dhuftay markaasu intuu noqday meligii ilaahay u wuxuu yidhi ilaahay waxaa ii dirtay addoon addoommadaada ka mid ah oo aan geeriba rabin markaasa ilaahay waxa uu ku yidhi orad inta ku noqotay waxaa dhahdaa gacantaada waxaad saartaa dibi gacantaadu intay qabato dhabarka inte ka saartid inta gacantaada ku aadan oo timihiisaah halkii timba waxaad leedahay sanad inaad noolaatid marka meeqa tim bay gacantii ku aadamaysaa kumaan kun de dhowr kun oo tim baa laga yaabaa inay gacantii ay taabato kabacdi markaa ord intaa u sheeg baa la yidhi haddaad nolosha rabti inaad noolaatid dibigaa timihiisa intii aad gacanta saartid ayaad noolaanaysa markaasuu u yimid oo usheegay markaasuu wuxuu yidhi yaa rabbi buu yidhi uma maada haddaan intaa noolaado kabacdi maxaa dhacaya markaasaa qaar waxaa ui uma almowt waa dhimanaysaa markaasuu yidhi alana ya rab falana ya rabbi hadda ayaan marka dhimanaya haddaan rabaa inaad dhinta marka leanno kolay haddaanan noolaanaynin oo mar walba dhimanayo oo geeridii ayna marnaba iga tegaynin maxaa intaa noolaasha i taraysa haddaan boqol sano boqol kun oo sano noolaado oon kolay dhimanayo haddaba aan iska dhinta marka markaas ayaa waxa weeye eh, geeridii u timid oo dhintay laakiin ilaahay buu mid ka beryey wuxuu yidhi ilaahayo waxaad ii dhoweysaa ardu lmuqadasa tiihii baa lagu jira oo weli baytulmaqdis lama gelin oo waxa waa xilligii tiihii markaasaa wuxuu yidhi ilaahayo waxaad ii dhoweysaa maaragtay ardu lmuqadasa ii dhowe oo waxa weeye bal almino ramiyata xajar intii dhagax la tuuro oo kale intuu ku dhaco bal halkaa hala ii dhoweey markaasaa loo dhoweeyey oo waxa weye sidiibuu ku dhintay qaala abu hureyre wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu caleyh wasalam falow kuntu wuu yidhi huma haddaan meesha ahaan lahaa la uriikum waan ida tufi lahaa ilaa eh, macaratay qabrigiisii ilaa janibi dariiq waddada dhinaceeda ayuu ku yaalaa buu yidhi cinda alkasiif alaxmar macnaha meesha buuran oo gaduudan macnaha waa waddada loo maro baytulmaqdis markii loo socdo halkaa ayuu ku xabaalan yaha baa layidhi marka isagu maga baytulmaqdis kuma xabaala laakiin waddo tagta oo loo sii maro eryadii ay tiha ku jireen halkaa ayuu ku xabaalan yahay ba yidhi nabiy llahi muuse calayhi salaam imam albukhaari iyo muslim ayaa wariyay xadiidka qaala ibnu katiir wuxuu yidhi raximahullah waqad zacama buu yidhi macnaha waxay sheegteen buu yidhi qaarkood oo macnaha ay sheegeen ana muusa calayhi salaam kharaja min ati waxa uu ka baxay macnaha reer banu israa'iil baa sheekadaa keenay laakiin waxba kama jiraan wuxuu yidhi macnaha waxay leeyihiin tihii waa ka baxay muusa oo waxa weeye markii afartankii sana ma uu dhimane afartankii sano isagoo u dhammaatay baytulmaqdisna waa galay ayay leeyihiin arrintaasi marka qaarka yiri buu yidhi arrintaa waxay khilaafsan tahay xataa kitaabkooda ahlu kitaabka wixi ay ku qoreen iyo lmuslimiin marka sida saxiixa waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa u caddeeyey maaragtay nabiyullahi muusa waxa uu dhintay oo ku dhintay xilligii maaragtay tiiha ayuu dhintay ba la yidhi afartankii sana ayuu dhintay ayaa maaragtay la cadeeyey sidaa isaguba uu leeyahay ilaahu ii dhowee baytulmaqdis ramyata xajar marka maadaama uu leeyahay ilaahu ii dhowey baytulmaqdis de halkaa waxaa ka cad marka inuuna gelin oo waxa weye una baytulmaqdis gaarin ayaa halkaa ka cad marka ma uu gelin oo waatay maaragtay dagaalkii iyo jihaadkii ay ka baqeen reer bani israa'iil nebiguna waa uu leeyahay falow kuntu dalik haddaan halkaa ahaan lahaa waa in la tusi lahaa qabrigiisii oo waddada ku yaalla marka hadduu baytulmaqdis galay hadda baytulmaqdis baa lagu xabaali lahaa marka ma uu gelin wey ee halkaasu waxa weeye ku xabaalan yahay nabiy llahi muusa calayhi salaam sidaa daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale waxaan soo maray buu yidhi habeenkii la idheelmiyey markuu nebigu baytulmaqdis usii socday waxaan soo maray buu yidhi nabiyullahi muusa oo qaa'imun yusallii qabrigiisi isagoo ku tukanaya fii qabri ayaan soo maray buu yidhi cinda katiifi alaxmar meeshaa maaragtay oo gaduudan oo waxa weeye xoogaa buurka taagga halkaa ayaan kusoo maray bu yidhi xadiidkaana imaamu axmed iyo muslim iyo ayaa weriyey marka waa xadiis saxiixa halkaa marka waxay kutusaysaa nabiyullaahi muusa inuu ku xabaalan yahay meesha waddada ah ee uunan gelin baytulmaqdis ayay maaragtay noo caddaysay qaala ibnu katiir wuxuu yihi raximahullah waxaan soo hormarnay buu yidhi macnaha tiihii inaan wax ka baxay ayna jirin reer bani israa'iil nabiyullaahi muusa calayhi salaam intii la socotay oo tihii gashay ninkii la oran jiray yuushac ibnu nuun iyo waxa weeye kalib ibnu yafuta labadaa nin baa ka baxay ba layidhi marka kalibkani wuxuu ahaa ba la yidhi wuxuu qabay ba la yidhi gabar la dhalatay maryamo la ohan jiray oo la dhalatay nabiyullaahi muusa iyo haaruun ayuu qabay ba layidhi marka yuushac iyo kalib waa labadii nin oo ilaahay ku tilmaamay o yidhi qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim idkhuluu calayhim ulbaaba waa nimankii waxa weeye markay reer bani israa'iil diideen inay galaan labadii ninoo tiro waro meesha aynu gallo oo ilaahay ka baqa labadii weyn marka labadaasaa ka baxay baa la yidhi tihii intii kale tihii bay ku dhamaatay yuushacna markii dambe nebi baa laga dhigay waana inoo imaan doonaa taariikhdiisa oo gadaal baynu kaga sheekayn doonaa insha allahu tabaaraka watacaala haddaba nabiyullahi muusa calayhi salaam halkaa iyo waxa weeye haaruun iyo reer bani israa'iil intii tiha gashay oo dhan afartankii sano ayay dhinteen waa tii layidhi maaragtay arbaciina sano ayay xaaraam ka tahay inay galaan baytulmaqdis oo tii ku jireen duriyaddoodii iyo ilmihii dambe ayuunbaa soo baxay oo markaa soo fufay kabacdina markaa galay baytulmaqdis saas ayay marka qisatu muusa calayhi salaam aynu ku soo gebagabeynay waxaynu soo qaadanaynaa marka ugu dambayntii fawaa'idda laga faa'iidayo marxaladan saddexaad leanna saddexdii marxalo oo aynu u qaybinay marxaladii ugu horreysay ahayd qabla albictha fawaa'id baynu ka samaynay marxaladii dhexe oo ahayd marxalatu dacwa warisaala fawaa'id baan ka samaynay marxaladan saddexaad oo ahayd maa kana min bani israa'iil bacda halaaki fircoon fawaa'iddeedii baynu halkaan ka soo qaadanaynaa marka faa'idada ugu horeysa ilaa iyo dhowr iyo soddon faa'idan ka soo qaadaynaa faa'idada ugu horeysa waxa weeye dacfu linsaani macnaha insaanku inuu daciif yahay waxay muuqanaysaa caddaanaysaa oo la arkayaa markii dhibaatada ku dhacdo leanno reer bani israa'iil markii dhibaata ku dhacdayna ilaahay bay baryayaan mar alla markii nicmo la siiyeyna waa ku gaaloobayaan oo waxa weeye mar alla markii imtixaan iyo dhibaato la mariyey waatay ilaahay usoo noqonayeen oo nebiyullaahi muusa baryayeen mar alla markii la wanaaggii la siiyana waa ka dhaqaaqayaan laakiin kaasi waxa weeye ilaa qofkii iimaan iyo wanaag laga helo waa ka badbaadayaa dhibaatadaa oo waxa weye qofka mu'minkaa ah mar walba ilahay buu isaga ku xiran yahay oo waxa weye wuu iska ilaalinayaa inuu maaragtay nicmada ilaahay ku kufriyo midda labaad waxaynu ka qaadanaynaa sabab alcadaabi fi dunya waalaakhira altakdiibu biaayaati illah bicadami aliimaani walcamali biha cadaabka waxa lagu kasbada waxa weeye waa in aayadaha ilaahay la beeniyo oo diinta ilaahay laga leexdo cadaab bay qof ka dhaxal siisaa ha la iska ilaaliyo marka oo qofku ha ku digtoonaado aad iyo aad ha ugu dadaalo inuu mar walba waxa weeye uu raacayo dariiqa xaqa kitaabka ilaahay iyo sunnaha uuna beenin diinta ilaahay sida reer bani israa'iil ku dhacday ama maaragtay fircoon oo loo halaagay saddex midda saddexaad waxaynu ka soo qaadanaynaa dalabuu bani israa'iil min muusa calayhi salaam an yajcala lahum ilaahan yacbuduunahu arrintaasi waxay kutusaysaa jahligii iyo waxa weeye dhibaatadoodii leannahu haddii ay caqli leeyihiin ilaahaygii hadda soo badbaadiyey oo waxa weeye ka soo badbaadiyey ka soo badbaadiyey maaragtay fircoon iyo waxa weeye dhibaatadiisii inay haddana markaa yidhaahdaan ilaahana loo sameeyo waa arrin jahliya weye waana tuu markaa nabiyullaahi muusa yidhi innakum qowmun tajhaluun haddaba marka jahligu qofka wuxuu dhaxal siiyaa inuu shirki ku rido inuu dhibaato ku rido inuu maaragtay gaalnimo gaarsiiyo jahliga ha lala dagaalamo oo diinta ilaahay hala barto oo halaga digtoonaado leannao jahligu waa cadow midda sadde afraad waxaynu ka qaadanaynaa in ay wanaagsan tahay in qofka la xusuusiyo nicamka ilaahay u galay oo waxa weeye wanaagga ilaahay u galay ayaamaha ilaahay iyo waxa weeye ummaddii la halaagay ama wanaagga ilaahay adiga kuu galay in lagu xusuusiyo si aad ilaahay uga cabsatid oo aad u toobad keentid markaa midda shanaad waxaynu ka soo qaadanaynaa almuxaafadatu cala almawaaciid haddaad ballan geshid ballantii waa inaa ka soo baxdaa oo waxa weeye dadka mu'miniinta oo wanaagsan dhaqankooda waxaa lagu yaqaanaa qofku inuunan ka bixin ballantii uu galay taad ilaahay la gashay oo waxa weeye tawxiid iyo caqiide ahayd oo ahayd alastu birabbikum qaaluu balaa iyo waxa weeye tii aad la gashay ummadda islaamkaaba inaad ka soo baxdid baa la rabaa akhilmuslim oo waktalmuslima ha laga digtoonaado midda lixaad waxaynu ka soo qaadanaynaa inaynan suurtagal ahayn qof bilow aamiya adduunka isagoo jooga ilaahay inuu arko leannahu awood uma lihin oo waxa weeye buurihiiba u adkaysan waayey ilaahay aakhiro unbay dadka mu'miniintaa arkayaan laakiin adduunka inta la joogo suurtagal ma aha oo waa caqiide waxa weeye ahlusunna waljamaaca qofku inuunan marnaba niyadiisa gelin adduunka intuu joogo ilaahay inuu arko suurtagal ma aha oo ilaahay waa ka xarimay dadka midda toddobaad waxaynu ka soo qaadanaynaa budlaanu kula camalin maaragtay lam yasluk fiihi saaxibuhu sabiila rushdi waxa weeye camal kasta oo aadan u marin dariiqii xaqa ahaa oo aadan diinta islaamka kaga dayanin aw waxyigii ilaahay iyo sunnihii nebiga aadan ku raacin camalkaagaasi wuxuu noqonayaa camal baatila leanna waxaa la rabaa camalka markaad samaynaysid camalka aan ka hadlayno waa camalka ilaahay kuu dhaweynaya ataqarubu ila allah ee ma aha adduunyada iyo waxa weeye shaqaa shaqaysanaysid marka wixii ilaahay loogu dhowaado camal kasta oo ilaahay loogu dhowaado waxaa la rabaa inaad nebi maxamed kaga dayanaysa calayhi salaatu wassalaam haddii kale waad baadiyoobaysaa leanna waa tuu ilaahay aayadda qur-aankaa ku lahaa wain yarow sabiila rushdi laa yatakhiduuhu sabiila wain yarow sabiila algayi yatakhiduuhu sabiila dadka xun oo khaldan baa arrintaa lagu ogaadaa inay waxa weeye sifaadkooda tahay dariiqa xun inay raacaan dariiqa wanaagsanna ka leexdaan walciyaadu billah midda sideedaad waxaan ka soo qaadanaynaa ida araada allahu bicabdihi khayran haddii ilaahay uu addoonka khayr la maago alhamahu bitawba towbadda ayuu ilaahay maaragtay waafajiyaa inuu maaragtay bacda almacsiya markuu macsi gala kabacdi ilaahay toobadduu waafajiyaa hadduu khayr darra la maagana toobadaa laga xanibaa markaasuu halaagsamaa qofkii haddaba waxaa halkaa inooga caddaatay markii aad khalad geshid towbadda u degdeg akhalmuslim oktalmuslima oo waxa weye aad iyo aad uga digtoonow macaasida in la joogteeyo aad bay u xun tahay midda sagaalaad waxaynu ka soo qaadanaynaa alghadabu min dabaac albashar macnaha carada inuu qofku caroodo waa wax bilow-aamnigoo dhan ku abuuran ma aha wax la isku ceebeeyo laakiin waxaa loo baahan yahay in laga soo noqdo waad ujeedaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo min ululcazmiya oo sharaf leh ayaa xataa caroonaya marka qofka biniaadmiga waa caroon karaa laakiin lama rabo inuu caradii kusii jiro oo waxa weye uu kusii joogteeyo oo ku socdo ama dhibaato ay u geyso ama xumaan u geyso lama ogolo wey caradana layska ilaaliyo aadaabteedana aadaab bay leedahay oo in laga digtoonaadaa la rabaa shaydaankana la yska naaro midda tobnaad waxaanu ka soo qaadanaynaa mashruuciyat lictidaari qofku inuu cududaaran karo qofku hadduu cududaartana laga aqbalayo leannu qofku waa bilow aadni waa khaldami karaa khalad waa dhici karaa marka qofku haddii uu cududaarto waa laga aqbalayaa ee maaha in la leeyahay lagaa yeeli mayo ha walowba ha noqdo qof maaragtay ama shaykha ama qof wanaagsan ama madaxa noocu doonaba ha noqdee qofku hadduu cududaarto khalad waa geli karaa laakiin hadduu ka cududaarto o yidhahdo saasay arrintaa iga noqotay ha lay cafiyo ha la cafiyayaa marka leanno nabiyullahi muusa calayhi salaam markii uu khadar la socday waa cududaartay markuu arrintiisii uu ku khaldamay marka waa qofka in loo cududaaro waa wanaagsan tahay midda koob iyo tobnaad waxaynu ka soo qaadanaynaa kullu suluki yunaafi fi sharci fa huwa min asafh almadmuum wax wal dariiq kasta oo la maro camal kasta oo la la sameeyo oo waxa weeye dariiqaad maraysid oo waxa weeye khilaafsan diinta islaamka qofkaa waxaa lagu tilmaamaya inuu safiih yahay haddaad mar diinta islaamka ka leexatid oo dariiqii ay diinta islaamka kuu jeexday aadan raacin safiih baad noqonaysaa marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay si aadan safiih u noqon waxaan waxba kala garanaynin safiihu waa waxaan waxba kala garanaynin waa inaad ku dadaashaa inaad dariiqa xaqa martid wey midda koob iyo tobnaad waxaan ka soo qaadanaynaa alhidaayatu min allah maaragtay hidaayada iyo hanuunka ilaahigii subxaana qaadirka ayaa maaragtay gacantiisa ay ku jirtaa inuu qofku maaragtay hanuuninayo ilaah baa hanuuniya kuwa baadiyeynayana ilaah baa baadiyeeya leanna waa tuulaha nabiyullaahi muusa tudilu man tashaa wa tahdi man tashaa marka waxa weeye qofkii ilaahay uu hanuun la maagana isagaa hanuuninaya inaka laa tahdi man axbabta walaakin allah yahdi man yashaa qofki ilaahay uu xumaan la maagana iyo waxa weeye dhibaato iyo dalaalna ilaahay baa dhumiya wax walba waa biyadillah haddaba ilaahay ka bari marka hanuunka akhilmuslim oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka ka bari ilahay baa laga baryaayo midda labi saddexiyo tobnaad waxa weeye bayaanu maaragtay inaynu ka faa'idnay fulaynimadii ay yahuud ay baqeen oo waxa weye iyagoo la socda nebigii ilaahay rasuulkii ilaahay oo fircoon laga soo badbaadiyey ayay qoom kale ka baqeen oo waxay yidhahdeen waa ka cabsanaynaa u geli mayno iyo geesinimadii saxaabada markay nebiga beder la socdeen iyagu waxay yidhaahdeen badda haddaa nala jiidho waa kula jiiraynaa marka arrintaasna waxaa keenaya iimaanka iyo caziimada ayaa keenaysa midda afar afariyo tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa wujuubu lbaraa'ati min ahli lfisqi dadka fis fusaaqda ah oo xumaanta samaynaya kuwa kuwa heesoo kale iyo riwaayadaha dhigaya oo waxa weeye fusaaqda ah in beri laga noqonayo leannahu nabiyullaahi muusa waxa weeye ilaahay wuxuu ka beriyey waxa yidhi ilaahayow na kala saar aniga iyo dadkan faasiqiinta oo waxa weeye diintii ilaahay iyo caqiidadii ilaahay iyo jihaadkii diiday marka qofku hadduu faasiq yahay beri baa laga noqonayaa macsidiisa iyo shirkigiisa inta loo caddeeyo oo looga digo ayaa laga beri noqonaya midda shan iyo tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa maaragtay khatarta ay leedahay qofku inuu ka dhigto saaxiib lana tashado bidaanatu suu macnaha madaxdu markay samaysanayaan wasiire iyo maaragtay ragga ay la tashanayaan waa inay ku dadaalaan inay noqdaan dad wanaagsan leannahu haddii ay ninka madaxdaa ay eh, la taliyaan dad xun halaag buu samaynaya ummaddii buu dhibaya dhibaatuu gaaraya waa tay lahaayeen fircoon iyo qowmkiisii fircoon qoomkiisii atadaru muusa wa qowmuhu liyufsiduu fi lardi waxay ku boorinayeen inuu wax dilo inuu wax garaaco inuu dhibaato sameeyo ayay ku boorinayeen marka dad xun bay ahaayeen waxaa la rabaa dadku markay madaxda la talinayaan inay naseexiyo wanaag ula taliyaan iyo wanaage inay ummadda ku dhibaan ma aha waxaynu kaloo ka qaadanaynaa tun toddobiyo tobnaad istixsaanu rafci macnawiyaati almu'miniin bidikri xusni alcaaqiba in dadka markii la waaninayo aakhiro la xusuusiyo oo wanaagga iyo waxa weye dadkii wanaagsanaa si eh, ulahaayeen maaragtay eh, waladaaru alaakhiratu khayru liladiina eh, aamanuu wa kaanuu yattaquun macnaha dadka eh, in la xusuusiyo aakhire iyo hawaabta maaragtay hawaab ullahi khayrun liman aamana waxa weeye marka waxaa loo bahan baahanya qofka markii la waaninayo in aakhirada la xusuusiyo oo macnawiyaadkiisa iyo caqligiisa iyo kor loo qaado oo waxa weye uu xusuusto aakhiro ee adduunyadan keliya uuna ku mashquulin waxaynu kaloo ka qaadanaynaa eh, tatayurku inuuna banaanayn oo waxa weeye ay xaaraam tahay inuu maaragtay tadayurku banaanayn oo waxa weeye uu khilaafsan yahay maaragtay diinta islaamka eh, oo aan la ogolayn inaad wax baasaysatid leannao sababtaa u baasaysanaysid maxay tahay wax walba ilaahay baa haya oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirkaa wixii uu kuu qadaray ku seegi mayaan marka waxba ha baasaysanin oo waxa weye sidai reer bani israa'iil u baasaysteen nabiyullaahi muusa iyo arrintaada aad see ilaaliyo waxaynu ka qaadanaynaa kun sagaal iyo toban aljahlu jahliga sababu lkufri weye jahligu waa sabab keenaysa macaasida iyo kufriga iyo akhlaaqda xun jahliga halala dagaalamo jahligu aad buu cadow u yahay ha laga digtoonaado midda labaatanaad waxaynu ka qaadanaynaa inayna bannaanayn oo ay xaaraam tahay inaad diinta islaamka ka hor timaadid oo waxa weye inta wax lagu amro inaad markaa caqligaaga iyo maskaxdaada aad la timaadid leanno reer bani israel markii la yidhi qaata towraad waxay yidhahdeen horta aanu aragno oo hanala tuso haddii ay tahay wax fududna waa qaadanaynaa hadday wax culus tahayna qaadan mayno lama ogola marka arrintaa qofka muuminkaa waa inuu daa'iman noqdaa samicnaa waa dacna waxaanu kaloo ka qaadanaynaa midda koob iyo labaatan faa'idada alistinaac wax walba markaad wax sheegtid saasaan samaynayaa insha allahu inaad karaahid leannahu reer bani israa'iil markii hore saddexdii jeer markii bay yidhaahdeen maaragtay sacyi markii ugu dambaysay waxay yidhahdeen wa innaa in allahu lamuhtaduun markaasaa ilaahay waafajiyey markii ugu dambeysay ayaa ilaahay waafajiyey marka waxaa loo baahan yahay haddaad camal samaynaysid inaad tiraahid in sha allah qowlkaad dhihi doontid wax walba inaad insha allah carabkaaga bartid leanna wax dembiya malahid hadhow haddaad tiraahid insha allah waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda waxa weeye faaidada laba labiiyo labaatan calaamaatu shaqaa maaragtay qasaawat alquluub qofka haddii qalbigiisu uu engego oo qalbigiisu madoobaado oo dunuubtu ka badato wuxuu gaarsiinaysaa inaan qalbigiisi wax khayra gelin oo waxay ka mid tahay waxyaalaha naarta iyo dhibaatada qofka ujeeda qofka aan naxariista lahayn xadiis baa ku sugnaaday man laa yarxam maaragtay laa yurxam qofka aan dadka u naxariisan oo naxariis lahayn had isagana ilaahay uma naxariisanayo marka waxa weeye qalbiga in la jilciyo qur-aanka ilaahay baa lagu jilciyaa diinta islaamka barashadeeda kitaabka qur-aanka ayaa qalbiga lagu jilciyaa waa in diinta la barto wey oo qalbiga la jilciyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda saddex iyo labaatan ilaahay waxa uu ku canaantay nabiyullaahi muusa markii wax la weydiiyey oo yidhi yaa dadka ugu cilmi badan oo uu yidhi anaa ugu cilmi badan arrintaa waa lagu canaantay marka waxa weeye waxaa la rabaa qofka muuminkaa inuu mar walba yidhaahdo allahu aclam leanna waxa weeye kula fawqa e, di cilmin caliim qof walba oo cilmi leh qof baa ka sii cilmi badan cid walbana ilaahay baa ka cilmi badan ilaahay baa garanaya marka marka cilmi yara haddii lagu siiyo ha is oranin adaa dadka ugu cilmi badan oo tawaaduc inaad la timaadid weeye cilmigu waa inuu tawaaduc ku kuu kordhiyo oo qofka waxa weye uu tawaaduco wey afar iyo labaatan waxaan ka qaadanaynaa istixbaabu dalab almasiidi min alcilmi inay waxa weeye wanaagsan tahay daa'iman qofku inuu dalbo dalabulcilmiga uu badsado leanna waxa weeye cilmiga ilaahay lagama dhergo oo dadka waa si ugu wanaagsanaa xadiidkii aynu soo marnay caalimun laa yashbac maaragtay dadka waxa ugu cilmi badan qof cilmigii haysta haddana aan ka dhergaynin oo cilmigiisii dadka cilmigoodii isku jamcinaya oo intaa waxa weye cilmigii raadinaya oo dalaba cilmi ku jira marka cilm dalabul cilmi lagama gaboobo mana dhammaado lamana dhammaystiri karo oo waxa weeye waa bad aan la gaari karin waxaa loo baahan yahay in wax la barto un oo la wado oo dacwadana markaa la wado waxaynu kaloo ka qaadanaynaa shan iyo labaatan faa'iidada wujubu inkaari lmunkar haddaad xumaan aragtid inaad nahyidid sida maaragtay nabiyullaahi muusa ba calayhi salaam uu intaa u nahyinayey walow ninkay doontaba ha ka timaadee marka qofkay doonaba xumaanta ha ka timaado hadduu shiikhaagii yahay hadduu yahay caalim hadduu yahay maaragtay qof madaxa qofkii xumaan ay ka timaado oo khalad ku dhaca waa la nahyinaya leanno nabiyullaahi muusa markuu khadar la socday markuu wiilkii dilay ama doontii sameeyey wa waa ka nahyihin wuxuu yidhi waa maxay waxaad samaysay wax xun baad samaysay marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inuu qofku munkarka mar walba nahiyo oo aan laga aamusin waxaynu kaloo ka qaadanaynaa lix iyo labaatan muraacaatu salaax eh, eh, abnaa fi islaaxi xaali eh, mar salaax alaabaa fi islaaxi xaali labnaa maaragtay qofku hadduu marka hore wanaagsanaado ilmahaaguna waa ku wanaagsanaanayaan marka waa inuu wal waalidku isku dayaan inay iyagu marka hore ilaahay ka cabsadaan oo diinta ku dhaqmaan oo xaqa ku istaagaan si ilmahooda u hagaagaan wa kaana abuuhumaa saalixan ayuu yidhi wiil maaragtay labadii eh, eh, labadii wiilo agoommada ahaa oo waxa weeye jidaarkii derbigii soo dhacayey oo kensigu hoostooda ugu jiray wuxuu yidhi ilaahay wa kaana abuuhumaa saalixan maaragtay fa araada rabuka an yabluga ashuddahuma wayastakrija kansahuma raxmata min rabbik marka naxariistaa ilaahay ugu naxariistay labadaa wiil aabbahood ayaa loogu naxariistay haddaad rabti marka ilmahaagu inay hagaagsanaadaan waa inaad marka hore adigu hagaagsanaataa oo arrintaa aad iyo aad uga digtoonaataa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada toddoba iyo labaatan kullu maa aataahu alkhadr nabiyullahi khadr wixii la siiyey kaana biwaxyin ilaahiyin walaysa huwa mima yaddaciihi juhaalu nnaas oo odhanayaan maaragtay cilmi alawliyaa iyo xaggu ahaa iyo waxaa ma jirin nabiyullaahi khadr nebi buu ahaa wixii loo waxyooday waana inoo imaan doontaa taariikhdiisu waa ka sheekayn doonaa nabiyullaahi khadr marka waxaan ilaahayba u waxyooday leanno wuxuu yidhi wamaa facaltuhu can amri wax alle wixii aan sameeyey aniga arrintayda ma ahayn rabbigii subxaan qaadirkaaba ee amray wey marka waxa weye arrinta ayaan lagu kagsoobin khadarna waa inoo imaan doontaa sheekadiisu insha allahu tabaaraka watacaala waxaynu kaloo ka qaadanaynaa siddeed iyo labaatan xurmatu lfarxi bilmaali walimaara inayna banaanayn in lagu farxo oo uu farxu ku gaarsiiyo farxa xaaraamta farxu waa laba nooc wixii ilaahay ku siiye wanaaga waa ku farxaysa oo waa nicmatu shukri wey oo waxa weye waad ka shukrinaqaysaa laakiin wixii inay ku gaarsiiyaan lama rabo kibir iyo waxa weeye maaragtay fasahaad iyo dhibaato inay ku gaarsiiyaan lama ogola oo waxa weeye aad aad ka qaadid eh, maaragtay qooq iyo kibir lama ogola oo aad ku faraxday xoolihii lagu siiyey oo dhulka ku fasahaadisid faa'idada sagaal iyo labaatan waxaa ka qaadanaynaa bayaanu ana alfitnata asrac ilaa quluubi almaadiyiin macnaha dadka fitnadu markay timaadii imtixaanku lays imtixaamo qofka adduunyada keliya qiimaynaya qalbigiisa isla markaba waa gelaysa oo waxa weye isla markaba qalbigiisa waxaa gelaya maaragtay adduunyadii iyo fitankeedii sidai maaragtay kuwii adduunyada doonayey qaala aladina yuriiduuna alxayaata adunya yaa layta lana midla maa uutiya qaanuun mar alla markay arkeen quruxdiisii iyo waxa weye xoolihii iyo wixii u haystay ayay isla markiiba waxay yidhahdeen alla annagana waxaasoo kale yaa nafsiya marka waa in laga digtoonaado waadan adduunka israacin ee aakhirada u shaqaysatid ayaa loo baahan yahay midda soddonaad waxaan ka qaadanaynaa bayaanu mawqifi ahli ilcilmi dadka cilmiga diinta yaqaana oo cilmiga leh oo waxa weeye xukamada ah oo wax garanaya ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar bayaan iyagu mawqifkaasay istaagayaan mar walba dadka wanaagay faraan xumaantana waa ka nahayaan marka markay arkeen qoladii masaakiinta ahayd oo adduunyada keliya fiirinayey war ka jooga bay yidhaahdeen oo waxa weye xaqii bay tuseen adduunyadan waxba tarimayso ee aakhire ka faa'idaysta midda soddon iyo kow waxaynu ka qaadanaynaa eh, ana albagya yu'khadu bihi maarata ana eh, qofka bagiyiga iyo xumaanta samaynaya waxay gaarsiinaysaa baqyigiisaas in adduunyadana lagu ciqaabo aakhirana lagu cadaabo sida qaaruun oo kale xumaantii markuu sameeyey adduun iyo aakhiraba dhibaato ku dhacday adduunkiina la halaagay aakhirana uu naar galay haddaba xumaantaa la iska ilaaliyo xadgudubkaa la iska ilaaliyo yaan dulmi la samaynin ilaahay ha laga cabsado mida soddon iyo laba waxaynu ka qaadanaynaa bayaanu ana wujuud aliimaani khayrun min cadamihi walow kaana haba yaraadee qofku hadduu mu'min yahay waa ka khayr badan yahay qofka gaalkaa leannahu nimankii shala markii hore adduunyada raadinayey oo qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya iyagoo muslimiin ahaa haddana dacful iimaan ku jiray markii dambe ay arkeen in la halaagay ninkii oo qaaruun la halaagay ilaahay bay usoo noqdeen oo waxay yidhaahdeen maaragtay ilaahiyba subxaana qaadirka low maaragtay eh, way kaana allaha yubsidu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lawlaa amana allahu calayna lakhasafa bina macnaha way oo waxay arkeen inay khaldanaayeen sidaa daraaddeed bay marka ilahay u toobadkeen oo waxay yidhahdeen haddaan ilaahay nooba naxariisan hadda waabana halaagi lahaa marka waxa weeye qofku hadduu iimaan leeyahay waa ka khayr badan yahay qofka gaalka oo mar walba ilaahay nicamkiisa ayuu xusuusanaya midda soddon iyo saddex waxaynu ka faa'ideynaa inuuna kibirka iyo islaweynanka iyo waxa weeye dadka oo loo kibro xoolaha loogu faamo inayna bannaanayn inayna tahay fasaad dhulka lagu fasahaadinayo leanna waa camal xun markaad samaysid ummaddiina fasahaadisid hadda markaa waxaa tahay nin dhulkii fasahaadiyey faa'idada soddon iyo afar waxaynu ka qaadanaynaa fadliga ilaahay iyo wanaagga iyo naxariistiisa iyo cadaaladda maaragtay ilaahayga subxaana qaadirka ah qofkii wanaag la yimaadana waxaa la yidhi waxaa loo laban laabayaa toban jeer qofkii hal xumaana la yimaadana looma laabayo marka cadliga ilaahay iyo wanaagga ilaahay inoo galay baynu halkaana ka qaadanayna ugu dambayntii waxaynu ka qaadanaynaa alcaaqibatu alxusna wahiya aljanna liahli aliimaani waaltaqwa maaragtay caaqibada iyo cirib dambeedka jannada ilaahay wuxuu u diyaariyey oo ugu talagalay oo inoogu sheegay inay leeyihiin oo ilaahay uu siinayo dadka ilaahay ka cabsaday oo mu'miniinta ayay maaragtay ilaahay u diyaariyey ugu dambayntii halkaa ayaa waxaa ku dhammaatay qisatu nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo waxa weeye aynu soo sharaxnay halkaa ayay ku egtahay wax alla wixii khalada oo iga yimid oo aanan markaa kas iyo ulajeedana ulahayn ilaahiyga subxaana qaadirka ayaan uga toobad keenayaa ilaahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin wax alla wixii khala wixii saxana ilaahay baan ku maadinayaa oo rabbiga subxaana qaadirka ayaan ugu naqayaa sida ilaahay u yidhi maaragtay lain shakartum laaziidanakum aniga oo ka dalbaya wanaag iyo ziyaado rabbigii subxaana qaadirkaa qof walba oo muslima oo waxa weeye wax khalada ku arkana inuu iiga naseexeeyo iiga digo way u bannaan tahay oo waan rajaynayaa qof alla qofkii ka faa'idaysta oo wanaag ka helana ilaahayga subxaana qaadirkaa inuu ii baryo inuu maaragtay ilaahay cilmigana ii ziyaadiyo ilaahiyka subxaana qaadirkaana ii naxariisto ayaan ilaahay uga baryayaa wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin